الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله حكم الزيادة في الإسناد waxaan cashirkeeni u dambeeyey ku saabsanaa aqsaamu اlkhabari biictibaari man usnida ilayhi oo man nusiba ilayhi iyo anwac kale oo mushtarag ah bayna almaqbuuli waalmarduudi biictibaari man usnida ilayhi marka laga hadlaayo khabarku wuxuu uqeybsamaa meeqa saddex buu uqeybsamaa mise afar sheekhu asaga wuxuu ku tegey afar wuxuu kusoo daray alxadiid alqudsi waxaa laba ah almarfuuc ila الnabiyi salى اllah alay wasalam saddex waxaa weeye almawquufu calى الصaxaaba raabican almaqduuc wa huwa ma ruwiya o ma usnida ilى الtaabici waman dunah afartaa sameen markaa kadib wuxuu galay alfaad mushtarag ah almusnad wاlmutasilu waziyaadaat الhiqaat wاlictibaar afartaas almusnad wlmutasil waa kasoo baxnay waxaan dhexda kaga jiraa ziyaadat eh, hiqaat ziyaadatu hiqaadki bacda tacriif wuxuu noo sheegay musanifka inuu meelaha uu galo makaanka uu galo inuu sanadkana galo matnigana galo matniga markuu galo xukunkiisi waa isku khilaafay oo qole ay dhaheen mutlaqan lama ogolo ziyaadadaas qolana ay yidhaahdeen mutlaqan waa la ogol yahay kuwana ay dhaheen qofka ziyaadada la imaaday hadduu qofkii marka horeba ziyaada la-aanta wariyo yahay lama aqbalayo hadduu laakiin qof kale uu ziyaadada la yimaado kii intaa kale ee ziyaadada wadan wariye mooyeene waa la aqbali ibnu salaax iyo raggii la socdayse waa kii kala qadqaadeen oo ay dhaheen ziyaadadu haddayna mukhaalifo ahayna munaafiye aynan ahayn waa la aqbalayaa ama hadday munaafiya tahay lama aqbalayo haddaysan munaafiye ahayn waa la aqbali nooc munaafaad ah oon ku cadayn ka taqyiid اlmuطlaqi wa lcaami hadday tahayna ibnu salax waa ka gaabsaday nawowise wuxuu yiri raajixu in la aqbalayo wey cashirkii saasaan kusoo marray soomahayn ayib waxaan halkan ku istaagnay xukmu ziyaada fi istinaad hadday ziyaadadu sanadka xaggiisa gasho matnigan ka soo hadalay maxaa la samayni ama ziyaadatu fi lisnaadi ziyaadada sanadka dhexdiisa gashaa oo dariiqa kalena uuna la soconin ziyaadadaas laba dariiq buu ku imaaday xadiidku dariiq baa ziyaado wataa ama ziyaadatu fi lisnaad fatansabu waxay ku shubantaa hunaa meeshan marka laga hadlayo aziyaada fi lisnaad calaa mas'alatayni laba mas'alo oo ra-iisiyatayni waaweyn oo yakhuru uu bato wuquucuhumaa dhicidooda ay badan yihiin marka laga hadlayo aziyaada fi lisnaad laba masalo waaweyn bay ku duldhacayaan tansub waay sabig waa iska shubitaan lakin waa loo jeedaa un waxay ku dhacayaan taqacu hunaa meeshan waxay ku dhici aziyaada fi lisnaad calaa masalatayn laba masala dushood oo ra-iisiyatayni waaweyn kuwa kalaa jireen laakiin meelo kale laga hadla dhihi doonaa labadaa masalo oo yakthuru uu bato wuquucumaa dhici doona laba masalo in badan oy dhacdo ee sanadka ka dhacdo yaa aziyaada fi lisnaad marka laga hadlaayo ay ku dhacdaa wahumaa labadaa masalana tacaarud lwasli maca alirsaali wa tacaarud alrafci maca alwaqfi wey waxaa istacaaruday sanadkii mawsuulkahaa iyo midkii mursalkahaa dariiqan markaad fiiriso xadiidkan mursal weeye taabici baa wuxuu ku leeyahay qaala rasuulu llahi isla xadiidka qaala rasuulullahidaasi lagu keenay matniga ah sanad kaluu leeyahay mawsuul ah oo saxaabigii la sheegay saxaabigii la sheegay makan saxaabiga la sheegay baa la qaadani mise midkan saxaabiga la xadfay baa la qaadan ayuhumaa arjax masalada labaad waxaa weeyaan tacaarud alrafci maca alwaqfi waxaa ismucaaraday oo iska hor imaaday alrafcu in xadiidka la kor yeelo ila rasuul alayh salaam loo kor yeelo maca alwaqfi in lagu istaajiyay saxaabiga korkiisa ayaa istacaaruday matnigan asaga ah mara waxaa lagu leeyahay qaala rasuulullahi waa war nabi marra waxaa le ma ahe qaala saxaabiyu fulani waa war saxaabi baa lagu leeyahay marka midkan marfuuca baan qaadanaynaa oo warkan nabigaan utiirinayna aleyhi salaatu wasalaam axkaam ka ratimi oo imtithaalkiisa ay waajib tahay mise war saxaabi weeyaan oo cinda alqaa'iliina bilixtijaaji kuwa waa la xujaysanaha xujaystaan kuwa kalena iskagaba tagaanbo labadaas iyaduna tacaarudka waa ka yimaada labada dariiq inta badan ziyaadada ku saabsan isnaadka labadaasi ku dhacaan tacaarud lwasli xiriirintii oo xadiidka la xiriiriyo saxaabiga intii la sheegay la xidhiidhiyey yaa wuxuu tacaaruday maca alirsaali in saxaabigii meesha laga tuuro mursalkii ta labaad waxaa weeye masalada labaad wa tacaarudu rafci rafcigii oo nabiga loo koryeelo xadiidka waxaa tacaaruday maca alwaqfi waqfigii oo saxaabiga warkan loo lagu dul istaajiyo asaga un lagu goonyeelo war saxaabi wey la labadaasa tacaaruday ama horta labadaas suura waad ogaatay amaa baaqi suwari ziyaadati fi lisnaad ziyaadada sanadka gasha suurooyinkoodii kale soo haray labada mese ahee faqad afrada alculamaau culamada waxay ku gooni yeeleen lahaa ziyaadaadka kale abxaathan masaa'il khaasa u gaara masaa'il u gaaray kaga hadleen meelo kale kaga hadleen waxaa haddana daba jiitamaya weli aan la xalinin wa hadduu yahay ziyaadadu tacaarud lwasli maca alirsaali ama tacaarud alrafci maca alwaqfi wixii kaloo ziyaadaha meelo gaarah looga hadlaa mithla almazid fi mutasil asaniid oo soo maray oo kale leano almazid fi mutasil asaniid wuxuu soo geli ziyadat hiqaat buu soo gelaya ziyadat hiqaat ayuu soo geli meesha marka kaga sheegi mayno waan soo maray sanad oo sanadkiisa uu taxan yahay oo mutasil oo xiriira oo dariiq kalena ziyaada lala yimid qof ziyaada dariiq kale lala yimid dariiqa kalena ziyaadaha wadaninna mutasil weeye sanadka oo rujaashiisii wa xiriiraan inqidaca kuma sugna maxaa la sameynaya ziyaadada maa la qaadan mise kana la qaadan maxaa cilay keeni kartaa waa kasoo maray almasiid fi mutasil asaniid waxaan kusoo qaadanay markaan ka hadlaynay dacniga fi raawi ku saabsan dhinaca laga dacniyey muxuu ahaa cadaalada laga dacniyey kasii ahaa jahaala miyuu ahaa almukhaalafa almukhaalafa saas wey mukhaalafadii baan kusoo marray mukhaalafada loo qeybiyey meeqa shan mukhaalafa loo qeybiyey waxaa kamid ah almazid fi mutasil asaniid baa kamid ahaa mazid mutasil asaniid wuxuu haddana soo geli karaa baabkan aan ku jiro oo ah ziyaadaat thiqaat ayuu soo geli karaa lakin waan soo marray bu kuleeyahy waxaan weli soo marin waxa weeyaan fima ida tacaarada alwaslu maca alirsaal hadii xadiid mawsuul ah oo nabiga saxaabiga la sheegay iyo mid mursal oo saxaabiga la riday ay isku dhacaan laba dariiq oo saas ah oo matnigana wada leh wa tacaarud rafci rafcigii xadiid marfuuc oo nabiga loo kor yeelay maca alwaqfi war saxaabiga lagu istaajiyo saxaabiga loo tiiriyey yaa ismucaaraday matniguna waa isku hal see la yeeli ama baaqi suwar ziyada fi lisnaad faqad afrada alculama lahum abxaathan abxaath jamcu baxthin baxi markaas waxaa laga hadlaya masaail mabxuutha la baxiyey oo arrimaha kusaabsan khaasa u gaara ah looga hadlay kuwa kale mithla baxiga waxaa kamida ah buxuusta baxiga kusaabsan almazid fi muttasil asaniid baa kamida ah. kaa waa soo qaadan kuleeyahy hada waqad ikhtalafa alculamaau culummadu waxay isku khilaafeen fi qabuuli ziyaadati ziyaadada aqbalkeeda iyo wa raddiha diidideeda o celinteeda cala arbacati aqwaal baa loo isku khilaafay sida markay ziyaadadu matniga gashaba laiskugu khilaafay yaa markay sanadkan gashana laiskugu khilaafay aan soo marray matni khilaaf baa ka dhacay oo laba jeer ahaan laisku soo celceliyey mara ibnu salaax iyo waman macahu mara taqsiimka hore ee aweligaha hore marka wuxuu kuleeyahay qabuulu fi ziyaada iyo cadam lqabuul waa laisku khilafsan yihi aqwaasha afartaa laiskugu khilaafay wahiya aqwaasha waxaa weeye ko alxukmu liman washalahu aw rafacah waxaa iska hor imaada maxay yihiin mawsuul iyo mursal waa isqaabishan yihin waa iska hor imaadsan yihin waxaa iska horimarsan oo kale marfuuc iyo mawquuf ma ziyaadada marka yaan qaadana ziyadada waa maxay wasliga wasliga waa ziyaada nin saxaabi buu rido mursal buu ka dhigay midna saxaabigu meesha soo geliyey yaa ziyaado wata oka marka mawsuulki wey sooma ma mawsuulkaa la qaadan bay dhehen haye haddii mawquuf uu yahay oo saxaabi warka ku istaajinaya war saxaabiya iyo haddii nabiga loo kor yeelo yaa ziyaado wata in nabiga la sheega ziyada wata soo ma marka rafcigaa la qaadan qola saas yihahdeen mar walbaba ziyadaha la qaadan ziyaadati iqa maqbuuladii bay cumuum ayay ugeliyeen alxukmu xukunka waxaa iska leh liman wasalahu haddii wasli iyo irsaal ay iska hor imaadaan liman wasalahu baa xukunka iska leh aw mase rafcahu haddii rafci marfuuc iyo mawquuf ay iska hor imaadaanna liman rafacahu baa warka iska leh marka iska fiiri labadan halka kugu sheegay mid walba mid baa kasoo horjeeda liman wasalahu markuu kuleeyaha kasoo horjeeda liman arsalahu liman rafacahu markii la yaa kasoo horjeeda liman waqafahu ayaa kasoo horjeeda yaa marka la qaadan liman wasalow baa la qaadan liman arsalow ninka mursal ka dhiga la qaadan maayo liman rafacahu baa la qaadan xadiidka ninka marfuuc ka dhigaye liman waqafahu cala saxaabi la qaadan maayo ay qabuuli ziyada isku duubki marka warka waxaa weeye qabuuli ziyada in ziyaadada la aqbalo bayna qowseyn somaarti in ziyaadada la aqbalo la rabaa oo wasligana waa ziyaado rafciguna waa ziyaado waxaa naqsi waxaa naqsiga irsaalka iyo waqfiga marka ziyaadada la qaadan wa huwa qowlkani qowlu jumhuuri lfuqahaai walusuuliyiin fuqahada iyo usuuliyiinta jumhuurtooda meshay u badan yihiin qowlkaasi ku tageen waxay ah ziyadatu hiqa maqbula la qaadano liman ninka xadiidka mawsuulka ka dhigay irshaal ka bixiyey ama rafciye baa la qaadan bay dheheen ba qowl kasoo horjeeda waa kan alxukmu xukunka waxaa iskale liman arsala aw waqafa muran ba hadduu yimid xagga dacfiga raaci iyo xagga naqsiga liman arsala ninka mursal ka dhigay kan mawsuulka ka dhigay saxaabiga sheegay la qaadan maayo o mase waqafu midka mawquuf ka dhigay war taabici war saxaabi ka dhigay ayaa la hormarin ey waxay noqonaysaa iyaduna biyshubkeeda raddu ziyaada in ziyaadadii la radiyo ayaa meesha kasoo baxday kuwaana maxay dheheen qabuul ziyada kuwaana maxay dheheen raddu ziyaada warka waa kooban wey wahuwa huwa qowl qowlkan labaad aktharu asxaabi alxadiid asxaabu alxadiid intooda badan kuwaa khilaafa ayaa iy halkaa ku dareeray oo mursal iyo mawsuul mursal baa la hormarin marfuuc iyo mawquufna mawquuf baa la hormarin ziyaada lama qaadanayo jim alxukmu lilakhar waxay dheheen kuwan saddexaad qolka saddexaad wuxuu leeyahay hadba meesha loo badan yahay wey hadday ruwaada xoogooda iyo intooda badan ay mursal isku raacaan ka mawsuulka la qaadan maayo hadday mawsuul isku raacaanna mursalka la qaadan maayo dhinaca kalena hadday mawquuf isku raacaan mawquufka la qaadan intooda badan ubadaan Eh, mxua marfu lama hadii marfuuc loo batana marfu meesha loo badan yahay xagga aan raacnay dheheen alxukmu lilakhar wahuwa qowl bacdi asxaabi alxadiid qaar asxaabu lxadiidka kamid a ah sidaa ku tegay daal qowlka afaraad alxukmu lilaxfad bay dheheen akhariya waxba fiirin mahayne axfadiyaan fiirinayna akhariya fiirin mahayne axfadiyada sida loo kala xifdi badan yahay meeshan waxay unoqonaysaa qofka dabdigii iyo xifdiga bay unoqon kan irsaal buu la yimid kuna muslim buu la yimid kuna marfuuc kuna mawquuf soo maaha alcamaliya tacuudu ila dabdi walxifdi bay unoqon ah, meeshan waxbaa khaldan rag baa wax xifdiya oo dabdi oo saxsan ragna sax maaha ragga raggaasaa la tartansiin oo la fiirinoo say u kala labdisan yihiin dadkii dabdigooda uu taamka ahaa meeshay raacaan ayaan raacaynaa hadday wasliyaan irsaalki waan ka tegayna hadday irsaaliyaan wasliaan ka tegayna waqfigii hadday waqfiyaan murfac waan ka teg murfuc hadday eh, la imaado axfadiyadii sidaasaan ku soconaynaa ictibaarku muxuu yahay alaxfadiya ah, alxukmu lilaxfad ninka uxifdi badan wa qowl bacd asxaab alxadii iyaguna asxab alxadikiba saddexdaa u kala go-ay wa mithaaluhu mithaalka xadiidka ziyada fi lisnaad xadiidu laa nikaaxa ilaa biweliyin wey xadiidkaas laa nikaaxa nikaax ma jiro ilaa biweliyin weli inuu jooga mooyeen ah. weligaas ama ha ahdo wilaaya fi nasab ama wilaaya fi lcitaaqa ama wilaaya suldawiya oo madaxnimo iyo mas-uuliyada fain tashaajaruu fasuldaanu weliyu man laa weliya lahu weligu mar walba nasab ma noqdo gabadheedi meel tuulaa joogto jiif u xukumo qaraabadeediina meeshila waa jiifkaa soo fadhiisan oo gabadha meherinaya soo saama isagaasaa meherin oo weli noqoni fasuldaanu weliyu man laa weliya lahu ayay noqonaysa ayib marka ilaa biwaliyin weli waxaan hadaan lahayn lakin gabadha nikaax ma jirto arrintaas saas wey sida jamhuur ahlicilmi ay ku tagan xata shaaficiya ay isku waxsan eh, yihin shaaficiyada hal masle kasoo reebaan tan kale ee masaafada ah waa wax un dadka kale gadaal kala imaadeen wax jira maaha shaaficiyana ma qorto masaafo waxa la yihahda ma sheegto idaa qaama alwaliyu umay dhahayaan ragga culamada waxay ku dara jireen oquyiba ragga eh, musaafada iyo waxaas jecel raba idaa qaama alwaliyu markuu kitaabku dhaho oquyiba ama la maqnaysiiyo weligii baa maqnaaday lama hayo ama waa la maqnaysiiyey oo gabadhi baa lala cararay isagoo weliga taagan baa lagala cararay yay ku cadfaayaan eh, ayib taas waxba kama jiro hal masalay kasoo reebaan weli la-aanta shaaficiyada markay ka hadlayaan intaa ad xasuusta gabadha hadday ay la socoto rufaqa safar bay ku jirtaa nin bay is ogolaadeen weligii lagamama gaaro xaalad fitnaha laga baqay markaasi nin un rufaqada kamidhay saaran caleema saaran oo ilad adaan ku calmaday i meheri ninkan safartan kaga baxay ya fitnaha laga baqay dayib taasna iyadana qowlkaas waa jir lakin xadiidku waa kawa cadyahay laa nikax ilaa biwaliyin riwaayo kale waad ogtihiinoo fanikaaxuha bailka la yiri ah, walaha meheru masaxala meherjiha meherkii baa la siina diinta loo galmoodo kadib see layeli dib baa laiskugu soo celini ciddadaa ka baxdo naag cusub oo nikax cusub ah markaa yaa la bilaabi yaa la bilaabi wixii hore wuxuu dhoodhoob jamhuur ahlilcilmi sidaas bikhilaafi axnaaf xanafiyada khilaafsan almara alcaaqila arashiida waxay leeyihiin weli bay isku noqon kartaa qiyaasan calaa tasarufiha fi maaliha xoolaheedaba ayadaa la tasarufaysa iibsanaysa gadaysa qofkay rabta siinaysa marka nafteedii maxaa loogu diidaya bay leyihin ah, qiyaas maca alfaariq baa layihi qiyaas maca alfaariq xoolahan gabadha hadday tasarufto iibiso gado ninka ay qof siiso ehelkeedii iyo qaraabadeedii waxba ceeb kama soo gaaraya naagta hebel bay xoolo siisay iyo dad bay xoola siisay masaakiin masaajid bay tabarucaad ka bixisay sharaf bay u tahayba dadkii gabadha la dhashay lakin hadday intay nin orod ku orod ay nin aan iska fiirin iska guursato ceebti ma yada keligeed kudhici mise nin ehelkan kudhici ehelkan kudhici wax waa lasla leeyahay guur marka laga imaato qaraabado dhan baa isku leh ah, middaa waa midda koobaad marka waa qiyaas maca alfaariq soo badeecadan iyo tijaaradan aad lasoo aad ah, ka hadlaysaan iyo masaladan shaqa isku maalaha qiyaas maca alfaariq wey maca alfuru furuuq wey midda kale gabadhu inta badan xoolaheeda becshara markay gasho waa ku far oo dhaqaalaha haweenka markay galaan aad bay oga u ilaashadaan oo dhowrtaan oo ay oola socdaan oo xisaabta oola socdaan ragga waa ka hawa badan yihin dhaqaalaha markay imaato laakiin markay guur imaato aragtideeda way gaaban ayay leeyihiin waa siday leeyihin adooga fuqaade a maxaa yeelay waxay ku kadsoomi madaahirta guud madaahirta guud iyo muuqaalkan iyo ninkan fafagtiisa iyo faseexadiisa iyo sulsaarkiisa iyo gabaygiisa afaradiisa yay rurmoodi markaa wa iska guursani hadhowr waxaa soo bixi waxaan rag baheen ayaa meesha kasoo boodaya marka madaahirta rag marka raggaasi u dhigma oo iska soo baara oo dib taarikhdiisa u baara oo soo xaqiijiya in loo helo wey oo yihahda ninkan annagaa naqaana waxba hamamtiisa i keenin annagaa og waxa waxba kama jiro rag yiraahda rag rag nin nin baa ogaan kara gabadh maxay ka ogaan karta rag marka sidaa darteedna fawaariqday kamid tahay fawaariqday kamid tahay marka laa nikaax ilaa biweliyin baa haysanaaba xadiidkaasa marka waxaa galay sanadkiisa ziyaada gashay ziyaada gashay waxay noqotay ziyaada fiqaad faqad rawaahu yunus ibn abi isxaaq الsabeci ninka la yihahdo yunus bn abi isxaaq abi isxaq الsabeci wasmu camr bn cabd alhamadani iyo wabnahu wiilkiisi israa'iilu ahaa israa'iilkaa waa ina yunus yunuskaah waa ina abi isxaaq marka wiil iyo abihi baa isla warinayo awowood wiilkan israa'iil ah awowiis abi isxaaq buu ka warinaya yunusna aabihi weeyaan abi isxaaqan labadaasaa weriye wa qays ibn rabiicna ku dar saddexdoodaasba waxay ka wariyeen carab iyo isxaaq bay ka wariyeen Ah, midna sheekun bu uyahay mid awow bu uyahay mid aabbu u yahay xadiidkan ay weliyeen musnadan musnadan xaaluu yahay mutasilan waan soo maray musnad maxaa la dhahaa mutasil maxaa la dhahaa wlmusnad lmutasilu isnaadu min waa kaa soo maray mutasilkiina waan soo maray wamaa bisamci kuli raawin yatasil lakin waa ka shalay soo qaadeen inuu mawquufna noqon karo marfuucna noqon karo musnadan mutasilan bay ku weriyeen can dariiq abi isxaaq rimanka ayaga yunus iyo ninka la yihahdo israail iyo ninka la socdo qays ah wa rawaahu dariiq kalea marka la helay wrawaahu sufyaan thawri baa wariyey washucbat bn xajaaj can abi isxaaq bay xadii ka wariyeen mursalan xaalu mursal yahy isagoo mursalon saxaabi la sheegin bay dariiqana wariyeen soo maarti marka ma waxaa la qaadan mursalka mise waxaa la qaadan mawsuulka khilaaf bayna ahlicilmi cala aqwaal afartii qowl baad marka qolo waxay dhaheen maya ziyaada la qaadan qolo waxay dhhen maya ziyada lama qaadanayo kuwa waxay dhhen axfadka kuwa waxay dhhen aktharka tirada badan iyo tirada xifdiga badan waka alictibaaru walmutaabicu washaahidu masale kale wey oo ti u dambeysay weyaan alictibaar waxa la yidhaahdo iyo wlmutaabicu waxa la yidhaahdo iyo wshaahid saddexaasa lagu qeexi doonaa tacriifu kuli minhaa mid walba tacriiftiisa lagu sheegi alictibaaru ictibaar waxaa weeye luqatan masdaru ictabara ictabara ictibaaran waay marka masdarkeedii wuu ictibaaray wa macna ictibaarna annadaru waa in la fiiriyo fi lumuuri umuurta la fiiriyo liyucrafa si loo ogaado bihaa umuurta la fiiriyey shay un shay baa lagu ogaan aakharu oo kale oo min jinsi iyadoo kale ah, ah umuur baad fiirinaysaa umuurtaa aad fiirisay jinsigeed baad marka ayaad ku baran ku garan reer baa halaagsamay sababtay ku halaagsameen faraha hala gelin wey dabkii lagu gubtaa dambaskiisa laga leehaa saa wey factabiruu yaa uli labsaar baa liyihi nimankii yukhribuuna buyuutahum biaydiihim aydi lmuuminiin waxay sameeyeen ay galabsadeen banu nadir oo kale faraha hala gelina idinkoona rucbi iyo halaag baa ugu dhici kareen marka ictibaartu waa sidaas in wax dad ku dhaceen aad waxa adiga markaasi kusoo waajihay aad ku xasuusato oo tirado waa w rag ku halaagsamay oo wixi dadka ku dhacay aad ku taasa ictibaar xagga luqada annadharu fiira la yihahda ictibaartu fi lumuuri la fiiriya umuurta liyucrafa si loo garto bihaa umuurta ayadaa shayun aakharu shay kale lagu garan oo min jinsi ayadoo kalea ah. wixii aad ictibaaraysaed fiirinaysa dhacay ficlan dhacay wax kaloo soo socdaad kaga qiyaas qaadanaysa istilaaxan waxaa weeye huwa ictibaar waxaa la dhahaa tatabucu duruqi xadiithin xadiid duruqdiis oo la raacraaco xadiidkan isagaa bukhaari buu kusoo arooray warba muslimna ka raadi abu daawuudna bal ka raadi bal tirmidina ka raadi tatabuc duruqa xadiithin xadiid duruqdiisoo la raacraaco xadiidkaasoo infarada uu la keli noqday biriwaayati werintiisa raawin waaxidin hal raawi ah xadiid hal raawi ah uu la keli noqday bukhaari isagoo gariib uu soo saaray kii baa la raaraaci duruqdiisa kala la raaci agga masaanidii ka raadi sunanka ka raadi majaamicdi xaggaasaa laga raadin maxaa loo raaraadinaya xadiidkan qariibka loo qadan liyucrafa in la gartaa la rabaa hal shaarakahu bal inuu la wadaagay fii riwaayatihi xadiidkan fardiga ee qariibka ah riwaayadiisa hayruhu qof aan kan ahayn inuu la wadaagay amlaa iyo in kale intaasaa loola jeedaa tatabuca soo maartid tatabuca iyo raaraacidda iyo baalida iyo hadba kitaab rogidaas waxaa la dhahaa ictibaar baa la dhahaa itibaar baa la dhaha haddaad hesho nasiibka mutaabacad kusoo bixi ama meel saxaabi ad heshay shaahid bay noqon lakin marka hore intaad mutaabacada raadinaysa saad ku gaadho ama shaahid xadiidkan aad u raadinayso raadintaas laftirkeeda ijrahaas iyo baaritaankaasa waxaa la dhahaa ictibaar ayaa la yihahdaa soo maarti marka shay ma jirto ictibaaro xadiidka wax u tari oo la ictibaar baa loo helay ma dhihi karta dhow ictibaar baa loo helay maa ictibaartu waa camaliyadii waa dariiqi wey inaad hesho mutaabaca ama mehe aad shaahid hesho ama labadaba intaad welidaad xadiidkii kusoo noqoto tirada kanun baan iska wadanoo hariib ah hariib uu ku noqdo saddexda midun bay dhici doontaa huwa tatabucu duruqu xadiiin xadii duruqdiioo la raaraaco xadiidkaasoo infarada uu la keli noqday biriwaayati warintiisa raawin waaxidun hal raawi uu la keli noqday ayaa duruqdiisa la baari liyucrafa si loo ogaado hal shaarakahu bal inuu la wadaagay fii riwaayati warinta xadiidkan midka mufradka hayru mid kale inuu la wadaago amla in kale taasa waxaa la itibaar almutaabicu wayusama taabic mutaabicun taabicna waa la dhahay mutaabacana way imaan doontaa marka qofkii mutaabic ahaa shaksigii weydan ama xadiidka laftigiisa mutaabic ahaa mutaabacadii o macnihiina wa imaan doonaa luqatan waxaa lagu dhaha wa ismu faacil weeyaan oo min taabaca waa raacay ama waa waafaqay bimacnaa waafaqa taabaca waa waafaqay fa mutaabicun wey mid waafaqay istilaaxan waxaa weeyaan huwa alxadiidu mutaabic waxaa la dhahaa waa alxadiiثu xadiidka aladi yushaariku fiihi uu la wadaagay ruwaatuhu ruwaaddiisa ayaa waxay wadaagtay ruwaat alxadiiث fardi alfardi xadiidka fardiga ah, ah fada kor dhow fi riwaaya riwaatuhu huwa alxadiiث aladi waa xadiidka alxadiiثu wey haddaad maqasho mutaabic aladi xadiidka yushaariku uu wadaagayo fiihi xadiidka asaga ah waxaa la wadaagay ruwaatuhu waa wadaagay yay la wadaageen ruwaat alxadiidi lfard xadiidkii fardiga ruwaadiisii xadiidka kale ee la wadaaga wax la yeesha ruwaadiisa ayaa la dhahaa mutaabic xaggay ka wadaageen lafdan xagga lafdiga iskaga mid noqdeenba labadii xadiid waa isku lafdi raggii kala warinayana meel bay iskugu imaadeen marka xadidka waa isla yeesheen wa macnaa lafdan xagga lafdiga wa macnan xagga macnaha aw mase macnan xagga macnaha faqad alfaad waa kala duwan tahay lakin macnuhu waa isku mid marka xadiidkan qariibka ah xadiis lamid ah xagga macnahana kala mid ah ayaa la helay mutaabic baadihi naam aw macnan faqad maca alitixaadi shardi kaleu kuu raaciyey inay midoobaan baa shardiga ah. maca alitixaadi midow macood fi saxaabi ay ku midoobeen sanadka asaga xadiidkan qariibka mufradka lahaa saxaabigaasi maalan abu hureyra uu noqday saxaabigiisi xadiidkiisi sanadkii kalena wuxuu soo socda abu hureyra musuga imaaday hal saxaabiga isla leeyihiin hal saxaabi yaslihim dariiqa iyo dariiqa laisku daray mutaabic midkan marka qariibka wax u raadinaynay kii loo helay yaa mutaabic la yihahdaa ah, waa kii kaas taab raacay wey kaasuu raacay kaasuu waafaqay huwa alxadiidu aladi waa xadiidka yushaariku fiihi ruwaatuhu ay wadaageen ruwaat alxadiidi bay la wadaageen alfardi xadiidkii alfardi keligii ahaa ruwaadiisii lafdan bay kala mid noqdeen wa macnan iyo macnaha o macnan xagga macnaha faqad oo keliya maca alitixaadi itixaad iyo midow iyo midnoqosho maceedna ay la socoto fi saxaabi ay ku midoobeen saxaabiga waa wada leeyihin maantoodna markay saxaabiga ay kala yeeshaan marka tan waxaa weeyaan laba laba shay marka waa in la helo xadiidkan qariibka ama fardiga halka dariiq ku yimid dariiq kale waa in loo helo dariiqa asaga ah mutaabic marka dariiqa haddii loo helo saxaabi ma hal baa mise waa kala waa labo waa hal labadaa markii la helo mutaabic ashaahidu imow marka ila waxaan ka hadlayn alictibaaru walmutaabic washahid saddexasan ka hadlayn shaahid maxaa w luqatan ismu faacil weeyaanoo min ashahaada laga keenay markhaati wa sumiya bidalika masalada xadiidka ku saabsan ee shaahidka waxaa shaahid loogu magacaabay shaahidna qadaha iyo arrimahaasi kusaabsaneede wuxuu leeyahay wa sumiya waxaa lagu magacaabay bidalika shaahid liannahu ninkan raawiga ah yashhadu wuxuu mara kici ana lilxadiidi xadiidki inuu leeyahay alfardi keligii ah dariiqaas keligii ku ah inuu leeyahay buu maqraati ka noqday aslan asal inuu leeyahay buu sheegay wuxuu le xadiidkan keligii ee fardiga iska shakisneed asal buu leeyahy oo ninkaan raacay marka shaahid macnaha saxaabigaa kalaa wariyey wa yuqawiihi markaasuu xoojinaya deena asal buu xadiidkan leeyahay intuu dhaho ayuu xoojin kamaa sida yuqawi shaahidu qofka maragta ahee maqhraatiga ahba uu u xoojiyey qowla almudaci qofka wax sheeganaya qowlkiisa oo yudacimhu uu xoojiyo qofka mudaciga ah, waxaa laleeyahay mudaci baa tahay qof wax ku sheeganaysa sooma shaahidken shaahidkan maxay ka dhigan tahay mudaciga wuxuu sheeganaya buu xoojinaya waa run isagaa iskale hebel buu kuleeyahay buu dhihi marka shaahidka ishtiqaaqiisi kaga had luqawiha istilaaxan bal u imow huwa shaahid alxadiidu aladi wa xadiidka yushaariku fihi gudihiisa maaragtay uu wadaago ruwaatuhu ruwaadiisibaa xadiidka asagaa ah waxay la wadaagtay ruwaat alxadiidi lfardi xadiidkii fardigaa ruwaadiisii bay la wadaagtay lafdan xagga lafdiga ayaa iskaga mid noqdeen wa macnan xagga macnaha intaas yaa isku mid ahaayeen mutaabic soomeen intaa mutaabic aw macnan faqad waa isku mid mutaabici maxay ku kala tageen laakiin maca alikhtilaafi fi saxaabi shaahidku saxaabada waa ina iskhilaafaan sanadka asagaa gariib buu ahaa ictibaar baan sameynay oo waxaan baaray bal wax xadiidkan fardinimada ka saara oo mutaabacaan raadinay wax mutaabacaan u weynay Ah, maxaa yeelay abu hurera xadidka warinaya xadiid kan oo dariiq kala socdo abu hurera haddana uu warinaya oo sanad kale leh laakiin matnigi uu abu hurera warinaya waan weynay waxaanse helay isagoo laftirkiisa ibnu cumar uu warinaayo isaga laftirkiisi oo ibnu cumar warinaayo cabdullahi bn cumar iyo abu hurera isku batri bay noqdeen kol haddii saxaabadii ay laba kala noqdaan mutaabaca dhihi mayside shaahid baa dhihi abu hurera wuxuu umaqraati kacay ibnu cumar bu maqraati kacay oka intaas kala duwan yihiin shaahidka iyo mutaabacada mutaabacada maxaa nidhi dariiqa iyo dariiqa kale ee mutaabaceynaya waa inay hal saxaabi iskugu imaadaan ugu yaraan haddii kale ka hor saxaabiga waa inay ku kulmaan ruwaadooda kasoo jaan qaadaan raacaan ama maahe saxaabigu waa inuu hal noqdo ugu yaraan haddii mutaabacadu taamo tahay meesha ka hor laiskugu imaanaya bidaat sanad haddii laakiin ayay taamo aynan ahayn oy qaasiro tahay ilaa saxaabiga isla gaari karaan saxaabigi baan ku midoobin iskugu imaanay aleyha bukhaari sheekh buu yeeshay muslimna sheekh buu yeeshay sheekiisa sheekh kalu kaasi yeeshi kaana sheekh sheekh kalu yeeshi si socdeen saxaabigi bay iskugu imaadeen iyo matrigi taas marka maxaa dhihi kol saxaabiga hal yahay mutaabaca dhihisa mutaabaca dhihi haddii ay marka kale isku hor imaan inaan mutaabaca dhihi haddii saxaabada kala tagaan matriga maxaa wadan haadaane xadiidkan asal buu leeyahay shaahid baa loo helay makhaati baa loo helay abu hureyre ibn cumar baa yaa u shaahid kacay ayaa la dhihi alictibaaru wuxuu kugu baraarujinaya musanifka ictibaartu mutaabacada iyo shaahidku inaynan qeyb ka ahayn wuxuu leeyahy alictibaaru ictibaartu laysa ma aha qasiiman qeyb ka soo horjeedo litaabici washaahidi qeyb gaar u taagan waxaa jira qismi iyo qasiim qismi iyo qasiim baa jira qismigu waxaa weeyaan shaygan furuucda ka baxaysa ayaa qismi la yihahda aqsaamu maala shuruud lwudu iyo shuruud marka lah ama aqsaamu eh, eh, iqsam macnaha waxa wey anwaacu anwaacu shay way fara badan tahay yanqasim ilaa kada wa kada intaas soo marinay intaas soo marinay wax baa la sheegi sheyga asaga ah waaa wuxuu uqaybsami intaasoo shay bu uqaybsami soo ma laakiin qasiimka macnihiisa waxa weeyaan waa qisim mustaqil oo midkaa la qaybinayo yuu garab taagan yahi ah, ma hoosgelayo garab garab taagan yahi marka ictibaartu ma aha isaga marka qasiim ma aha shay gaar u taagan oo ictibaar la yidhaahdo oo dhinac u taagan ma aha qasiim oo dhihi maysid markaan ka hadlayno xadiidkan isagaa ah inaan xoojino oo qariibnimada iyo fardiga ka saaro waa in ictibaar loo helo oo mutaabaca loo helo ama mutaabaca loo helo ama shaahid loo helo dhihi maysid qasiim saddex shay oo siman ka dhigi maysid ee waxa xadiidka loo raadinayo waxa weeyaan ama waa mutaabaca ama waa shaahid ictibaarka muxuu yahay ictibaarku waa dariiqada iyo wasiilada mutaabaca lagu raadinayo iyo shaahidka lagu raadinayo soo ma garanays a ah, wasiilatu shay wey marka wuxuu kuleyahy alاctibaar laysa qasiman qeyb gaar utaagan ma aho litaabici taabici iyo washaahidi shaahidka aqsaam garab taagana rubama yatawahamu bu kuleyay musanif waxaa dhici karta qofku inuu ismoodsiiyo shaksun shaksi inuu tawahumo o ismoodsiiyo ana alictibaara lafdigan ictibaarka qasiimun litaabici washaahidi inuu qeyb garab taagan oo taabic iyo shaahid sida loo raadinayo in xadiidka loogu helo mutaabaca iyo mushaahid loogu helo ictibaarkan in saas oo kale loo raadinayo oo lagu kaaftoomi hadii wax ictibaar la yirahdo la helo inuu xadiidku qurbada iyo ifraadka uu ka bixi saa dadka inay umalayaan baa laga yaaba buu leeyahy mutaabacadii shaahidko kale lakin alamru laysa kadalika bu leeyahy amarku sidaa ma ahee wax ictibaar la yirahdo gaar u taagan ma aha oo mutaabicii iyo shaahidkii garab taagan ma jire wa inama alictibaaru huwa hay-at tawasuli waa dariiqada lagu gaaro ilayhimaa labadaas ilayhimaa waa labadee almutaabacat washaahidu mutaabaca iyo shaahidka aaliyaadkii iyo wadadii loo qaadi lahaa wey ey huwa dariiqat lbaxthi waa dariiqa baarida wataftiishi iyo iyo baaritaanka waa isku mid taftiishi baxthi can itaabici washaahidi taabic iyo shaahid dariiqada labaxhiya ee lagu baarayo iyo taftiishka xadiidkan isagaa laleeyahay mutaabaca ma hayna wax shaahida ma hayna xagee ka raadina kutub hebel ka raadi kutub hebel ka raadi camaliyadaas baxhiga iyo baaritaanka ayaa waxaa la dhahaa ictibaar baa la yihahdaa marka iyado keligeed haddii aad mutaabacana weydo shaahidna weydo ictibaar waxbay ku tartay xadiidkii hariibnimaday ka saartay kama saarin nin wax raadiya wuxuu raadiya waaye maad noqotay haddaas hesha maxaad heshay wax ictibaar dheeraada heshay may waxaad helaysa ama waa mutaabaca ama waa shaahid wey ah, mutaabaca ama mushaahid wey saasum rabaa istilaaxun aakhar litaabici washaahid istilaaxaa soo maray waxaa la yihahdaa taabic in ruwaadan xadiidka fardiga warinaysa loo helo ruwaad kale oo laakiin saxaabigu hal uu noqdo mutaabaceed in ruwaadda xadiidkan fardigaaba qariibka warinaysa ruwaad kale loo helo laakiin saxaabada ay kala duwanaadaan shaahid baan kuso maray soo qeyb kalena waa tan istilaaxun aakharu istilaax iyo heshiis kale litaabici taabicayo washaahid lagu heshiiyey maa dukira wixii lasoo sheego min tacriifi taabici washaahid aan hadda kahor soo sheegnay huwa aladii waa tacriifka caleyhi lakharu inta badan korkooda ay ku tageen inta badan siday ku tageen waa sidaas wa huwa almashhuur waana sida mashhuurka laakiin hunaaka meeshan waxaa ah tacriifun aakharu tacriif kale oo lahumaa mutaabic iyo shaahid ay leeyihiin wahuwa tacriifka kale waxa weeyaan kow in la yidhaahdo ataabicu taabic waxa weeye an taxsula almushaarakatu an taxsula inay la helo ama imaato almushaarakatu mushaaraka inay imaato wey liruwaati alxadiidi xadiidka raggii warinaya alfardi ee keliya lala mushaarakoodo bilafdi lafdigana lagala mushaarakoodo sawaaun waxaa isku mid ah oon lakala qaadaynin itixaada saxaabiy saxaabigu hal noqoya aw ikhtilaaf iskhilaafya ah, qoladan waxay leeyihiin haddaad maqasho taabic waxa weeyaan ruwaadii fardiga warinaysa in lala mushaarako dariiq kale la keli noqdo xagga lafdigana ay hadda waxaan soo marray lafdan oo macna soo maheen kolba haddii xadiidku hal uu yahay ama lafdiga ha iska raacaan ruwaadu xadiidka ama macnaha ha iska raacaan saxaabiga hadduu hal yahay mutaabaca dheheni kuwa waxay maya maya waxaa marka mutaabaca lagu magacaabay waa markay lafdiga iska raacaan ee hadday macnaha iska raacaan hal saxaabi ba allah ka dhige shaahid shaahid bay noqon hal saxaabi ba allah ka dhige haddaa waxaa soo maray shaahid waxaa la dhahaa laba saxaabi markay noqdaan hadday mutaabaca eh, noqotona markii hal saxaabi uu yahay walow lafdigaba yaan isku waafaqan macnaha baa isku waafaqaane kan wuxuu ku leey maya an taxsula almushaaraka mushaaraka an tuujada almushaarakatu wey in la helo mushaarako min ruwaati lxadiidi wax lala wadaagay xadiidkee alfard xadiidkii fardigahay wax u raadinaynay yaa mushaaraka ruwaad mushaarakaysay baa la helay xaggee iska iska waafaqeen bilafdi bay iska waafaqeen sida xadiidka fardiga ku yimid ayuu kana ku yimid sawaaban marka waxaa isku mid a itaxad asaxaabiyu saxaabigu hal ha noqdo aw ikhtalafa kale saxaabi ha noqdaane soo maarta saxaabigii hal hadduu yahay iyo laba saxaabi hadday yihiin oo ay kala warinayaan labada dhali kala warinayaan xadiidkii hadduuba xagga lafdiga iskaga mid noqdo inama alacmaalu biniyat bay labada ku afshubteen iskugu imaadeen labadii saxaabiba mathalan haddii labadii saxaabiba laba saxaabiba ha ahaadaanee lafdiga ay iska waafaqsan yihiin mutaabaca la dhihi mutaabaca la dhihi haddayn waxaan soo marray laba saxaabi hadii kale haddii laba saxaabi kala noqdaan maxaa la dhihi shaahid tan waa tan koobaad ayib shaahidda maxaad ku magacooda wuxuu le ashaahidu shaahidna ba ashaahidu an taxsula almushaarakatu musaaraka waa inay timaado liruwaati xadiidka kuwii warinaya ay mushaarakeeyeen xadidki riwaat xadiii lamushaarakeeye dheh almushaarakatu in lala wadaago liruwaati xadiii xadiidkii alfardi ee fardigaha kuwii warinayay in lala wadaago xadiidka bilmacnaa xagga macnahana lagala wadaago sawaan waxaa isku mid a itixada saxaabiyu saxaabigu hal noqaya ah, aw ikhtilaaf iskhilaafya soo maarti marka ayago oma taalo saxaabi hal ha noqda iyo laba ha noqde waxaa utaallo un ay fiirinayaan un itixaadu lafdi iyo ikhtilaafu lafdi soo maarti lafdiga hadduu isku mid yahay labada xadiid ama hal saxaabi labadaba ha wada wariyo ama laba saxaab ha kala wariyaane hadduu lafdigu isku mid yahay maxaan ku magacaabaynaa mutaabacaan ku magacaabaynaa hadduu lafdigu kala duwan yahay oo dariiqaasna afwan hadduu labada xadiid lafdigooda ha kala duwan yahay macnahay iskaga mid noqdeen a ah, macnahay iskaga mid noqdeen dariiqaas iyo dariiqa waa kala lafdi labada xadiid macnihiisa waa isku hal kol haddii sidaa noqotay hal saxaabi baa iskugu tagaano ama laba saxaabi ha kala yeeshaane waxaa lagu magacaabi shaahid baa lagu magacaabi itibaar marka waxay ictibaar siinayaan waxaa weeyaan macnahay ictibaar siinayaan iyo lafdiga kuwii horena waxay ictibaar siinaayeen saxaabiga saxaabiga lafdiga iyo macnaha wuxuu rababa hadduu hal saxaabi yahay waa mutaabaco lafdiga iyo macnaha haba kukala tagaan hadday rabaan macnaha kukala tagaane waxaa ujeeda lafdiga kukala tagaano macnaha iska mid noqdaane kolba hadduu yahay muxuu ahaa eh, laba saxaabi ay noqdaan shaahid wey saasaan soo maray marka waa laa mushaaxata fi listilax lakin kuu sheegay musanifka sida mashhuurka ah waxaa weeye sida horen soo maray mutaabacadu waa haddii saxaabigu hal u yahay shaahidkuna waa haddii laba saxaabi ay kala noqdaan sidaasaa mashhuur ah hada waqad yuطlaqu ismu axadihima iطlaaqaad waa jira iyadana iska gaabsado mararka qaar iska hudaysto wuxuu leeya waqad yuطlaqu in la iطlaaqaa dha dhici karta oo mararka qaar waa yartahay lakin qad yuطlaq in la iطlaaqaa dhici karta ismu axadihima midkood magaciisa cala akari midka kale oo fa yuطlaqu ismu taabici taabica magaciisi in cala shaahid laiskaga magacaabo ismu taabic shaahid in laiska dhaho xadiidku shaahid buu leeyahay wixii una mutaabaca ay tahay oon shaahid unan ahayn kamaa yuطlaqu ismu shaahidi shaahidka magaciisuna cala taabici mararka qaar lagu magacaaba dhici karta oo la yidhaahdo xadiidku mutaabicu leeyahay shaahid baa loo jeeda ama shaahid buu leyahy mutaabaca loola jeedaa walamru sahlun kama qaala imaam shaafici alxaafid maxajar alamru amarku sahlun wa sahl waxaad weyn ma sii kalaahoo dhib weyn ma keenayso kama qaala xaafid ibn xajar suu yihi lana alhadafa hadafka laga leeyahay minhumaa mutaabacada iyo shaahidka waxaa weeye waaxidun waa hal hadafka isku meel may tegi oo muxuu yahay hadafka ay xaqiijinayaan labaduba wuxuu ku leeyahay wahuwa hadafka waxaa weeye taqwiyat lxadiidi in xadiidka la xoojiyo xadiidkii fardiga ee halka dariiqaha in la xoojiyo bilcuhuuri helitaan calaa riwaayatin ukhraa riwaayo kale loo helayna lagu xoojiyo lixadiid xadiidka bilcuhuuri helitaan calaa riwaayatin ukhraa lilxadiid riwaayo kaleo xadiidka uu leeyahay in loo helo in lagu xoojiyo xadiidka unbay ujeedadu tahay marka markaad riwaayo kale u helayso ama saxaabigu hala noqdo ama lama ha noqdaano ama lafdiga ha iska waafaqaano ama macnahuna haska noqdaano ujeedadii hadafku waa la gaaray wuxuu ku leeyahay liana alhadafa ujeedada minhumaa mutaabaca iyo shaahid laga leeyahay waxaa weeye waaxidu halo wahuwa taqwiyat lxadiidi waa xadiidka in oo xadiidka hadduu ariibnimadii ka baxo casiiz uu noqdo ama mashhuur xoog buu yeeshay cinda almucaarada markay mucaarada timaado waa iska celin karaa ah, hadhow la dhihi maayo adi qariib baa tahay waa kahratu ruwaad baa lagaaga batay lagu tuuri maayo marka xoog buu yeeshay wahuwa taqwiyat lxadiidi bilcuhuuri helitaan calaa riwaayati ukra la helo lxadii xadidki loo helo almutaabaca mutaabic iyo mutaabaca kala ahaayeen mutaabac waa soo maray xadidkii bu ahaa mutaabaca maxay tahay tacriifuha luqatan almutaabacata luqatan masdarun taabaca wey taabaca masderkeeda wey taabaca mutaabaca bimacnaa waafaqa waa waafaqay falmutaabacatu idan almuwaafaqa mutaabaca macnaheeda maxay tahay muwaafaqo wey istilaaxana an yushaarika araawiy raawi waa inuu la wadaago hayrahu keyrkiis fii riwaayat alxadidi xadidka werintiisa raawiga isaga ah ee dariiqa ku jira heyrkii waa inuu xadiidka la wadaago isula hadaan keligaa baad aheed ninkan a kula yeesha xadiidki taasaa mutaabacada dhaha an yushaarika araawiyu raawi waa inuu wadaago hayrahu ayrkii wadaago fi riwaayati xadiidi xadidka werintiisa anwaacuha walmutaabacatu nawcan noocyaha markay uqaybsata mutaabacada laba nooc wey ko mutaabaca taama mutaabaca dhamaystiran taam ah waayo mutaabacada taamada waxaa weeye an taxsula almushaarakatu mushaarakada iyo wadaagu waa inuu la helo liraawi raawiga xaggiisa lala wadaago min awali isnaadi ma inaad raawiga aad wax la wadaagayso sanadka awalkiisa waa inaad iskugu tagtaan xadiis buu ninka warinayey bukhaari ardaygiisi bu sheekhiisi buu ahaa sheekh bukhaari gariib buu ahaa isla sheekhu lbukhaari yaa waxaa loo helay bukhaari baa tilmiid aha mathalan sheekhu lbukhaari keligii baa xadiiska warinaya fardi waan raadinay ictibaar baan raadinay waxaan u helnay muslim ayaan u helnay oo isaga laftirkiisa sheekha bukhaari uu ka qaadaya ka qaaday bukhaari iyo muslim marka way sameen mutaabacadoo taamaa la dhihi taama ayaa la dhihi mathalan sheekhu lbukhaari sheekh lbukhaari iyo sheikhulbukhaari kale yaa shaykhu sheekh iskugu imaaday waxay iskugu imaadeen shaikhu sheekh bay iskugu imaadeen ayadoona mutaabac taama marka adi sanadka bukhari keliya laga fiiriyo dhanka bukhari kis mutaabac taamay noqon marka labada raawi ee ismutaabacaynaysa isxoojinaysa xadiidka isla leh sanadka awelkiisaba waa inay inta iskugu imaadaan hal sheekh waa inay iskugu yimaadaan oo hal sheekh wada yeeshaan taas waxa ladahay mutaabac taama lalehy waynoo imaan doontaa mithaalka ad ku mutaabca taama maxaa wey hiya an taxsula mushaaraka mushaaraka in la imaato liraawi qofkii raawigaha ah lala mushaarakeeyo min awali isnaad ah, mushaarakada iyadee raawiga lala mushaarakena waa inay imaato min awalilisnaadi sanadka awelkiisa waa inay imaato mutaabaca kaasira way midda labaad oo way gacmanta wa hiya an taxsula kaasira iyo naaqisana waa la dhahay wa hiya mutaabacada kaasirada an taxsula almushaarakatu mushaarakadu inay timaado liraawi raawiga xaggiisa fi athnaa'i isnaadi awal sanad ma sanadka dhexdiisa iskugu imaadeen arday sheekan arday sheekh buu tirsaday ardaygan sheekh buu tirsaday sheekh kaloo haddana tirsaday dariiq kalea yimid o asagana sheekh tirsanayo sheekh kaleu tirsaday sheekii saddexaad baa la imaaday oo isku sheekh ay noqdeen waa lasla socday xadiidkii baa lasla tegey mutaabaca waxaa la dhihi kaasira mutaabaca kaasira awal sanad laskagama imaanin oo labada ardada labada ardad ahaa isku sheekh mayna noqonin marka horeba ardaygana sheekh buu tirsaday kana sheekh buu tirsaday soco sheekh kal tirsaday kana sheekh kal tirsaday sheekyahoodii baa dee hal sheekh ah. sheekayga sheekiisii iyo hebel sheekiisi sheekiisii isku sheekh bay ahaayeen wey soo abtirka ma garanaysa waa sida abtirki oo kale kana nin bu tirsaday kana nin bu tirsaday ilmaadeer ba noqdeen ilmaadeer bay noqdeen ilmaadeer ma ahe labay kala tirsadaan laba ma kala tirsadaan saddex bay kala tirsadaan kasta xab isku tagayeen macnaha maogtee marka taas qaasir qaasirada marka waxu qabsata qaasira bidaraja qaasira bidarajatayn qaasira bitalaa darajaat ayadaa sii qaybsami haddii ninka labaad iskugu imaadaan hal darajo wey ka saddexaad isku imaad darajateyn afraad ah, saasay ku socotaa nacam ilaa saxaabigay ku biishuban kartaa waxaa laga yaaba sanadka si u socdo kana u socdo in saxaabiga laiskugu imaada laga yaaba oo ana saxaabigan ay ku wariyaan marka taas waxaa qaasira la dhaha mutaabaca qaasira wahiy an taxsula almushaarakatu liraawi raawi waa in mushaarakadiisa ay imaato ninka kale wey almushaarakatu liraawi lala wadaagayo fi athnaa'i isnaadi bay timid mushaarakadu amhila miladan firi tana lagu fahmiye wuxuu ku musanifka saadkuru mithaala waaxidan hal m kuu badin hal mithaal baan kuu sheegi mahala bihi xaafid ibn xajar ibn xaafid ibn xajar hal mithaala uu ku mithaaliyey fiihi mithaalka waxaa ku jira almutaabacatu taama kow dheh wlmutaabacatu laba dheh washaahidu shaahid mutaabacada laba loo qeybiyey iyo shaahidkii aan soo maray saddexdiib halka mithaal baa lagu wada keenay wahuwa mithaalku waxaa weeye maa rawaahu shaaficiyu fi lum imaamu shaafici raximah wuxuu ku wariyey kitaabkiisa um la yidhaahdo isaga uu leeyahay qiimo badan can malikin buu ka wariyey imaam malik shaafici len arday weeyaane yaa sheekh ah malik baa sheekha can cabdillahi bnu dinaar buu maligna ka wariyey isaguna sheekhiisi ah can ibni cumar buu cabdullahi bnu dinaarna ka wariyey sanadki dhamaa ibni cumar buu tegey ana rasuula allahi sal ly slam matniga bilowday qaala nabigu wuxuu yihi ashahru tiscun wa cishruuna bishu sagaal iyo labaatan way noqotaa sagaal labaatan bay noqota way noqotaa baa loo jeeda bishu bil walba sagal labaatan maha tisca wa way noqotaa markay dheheen sagaal labaatan soddon kuma dhamaan waay dhh wuxuu nabi ashahru tisca wa cishruun haweenk dhulka haweenkiisa uu nabi alayh salaam uu ka dhaartayna waa kiisaa dhihi jiri bishu sagaal labaatan bay noqotaa soddonna waa noqotaa sagaal labaatan marka markaa la taagan yahay un haddaa sagaal labaatan ay ku noqoto waxba soddon ha raadinin ashahru bishu tiscun wa sagaal labaatan way noqotaaye falaa tasuumuuha soomina ramadaan xataa tarawul hilaal ilaa bisha ad ka aragtaan ila sagaal labaatan markii la joogo soddon inay noqon kartaa dhici karta marka waxaa ku kala saari karta inaad bishii aragto unbaad sagaal iyo labaatanka iyaad ugu kaaftoomi kartaa bishii haddaad arki weydo tirada badneed oo soddonkeed ikmaal walaa tufdiru ha afurina bishii ramadaan oo shawaal ha afurina xataa tarawh ilaa bishii shawaal aad ka aragtaan tarawhda hore waxaa weeyaan ata tarawh hilaal hilaasha hore waa ramadaan hilaalkan labaadna tarawhda damiirkana waa shawaal walaa tufdiru xataa tarawh fain guma calaykum haddii mugdi lanaga geliyo iin daruur iyo waxbaa qariyey meeshii qoraxda bisha laga arki lahaa uma calaykum haddii arrin caadna naga saaro fa akmiluu dhamaystira bishiina sagaal iyo labaatan baa dhamaatay meeshana caad baa fuulay oo daruur baa fuushay lama arki kara bishii see la yeeli fa akmilu lcidda tiradii dhamaystira thalaathiina soddon bisha soddon baa u dambaysa soddonka u dambaysa gaarsiiya soddon markay dhamaato bishii ma la fiirin wax biloo la fiirin male Ah, hadal badni wey inaad bil fiiriso adoo soddonki dhamaystay inaad tirado bishi ma bilato aggaad eh, taagto shaqa kumale haddii imaan weyda arki weyda waaad toban beri markay maqanta ad arki weyda waxaad fali toban markay maqanta hadii daruur carrada isku habsato arki weyda maxaad fali soddon wixii ka dambeeya bil kalaa bilaabatay marka waxba hara raadin laakiin sagaal labaatan markay tahay inaad aragto unbaad bishii kale oga tegi kartaa haddaad arki weydo soddonki dhamaystir marka nabig wuxuu yidhi fa akmilu lcidda thalaathiya soddonki xadiidka balfiiri wuxuu ku leeyahy musanifka fa hada alxadiidu bi hada lafdi xadiidkan lafdigan ku yimid faakmilu cidda thalaathiin dhanna qowmun dad baa waxay u maleeyeen ana shaaficiya imaamu shaafici inuu tafarada bihi la keli noqday lafdigaasi can maalikin maalika werintiisi waxay dhahay xadidka fakmilu cidda thalaathiin waxaa weeyaan hariib fardi weeyaan fain quma calaykum faqdiruu lahu faqdiruu lahudaasi qabsadeenoo waxay dhaheen haddii bishii la arki waayentay daruur carada qariso sagaal labaatan baa dhamaatay daruur baa meeshii qabsatay waa la arki way soo maaha waxaad ku qadartaan bishi inay daruuraha ku jirto ah, bishi inay daruuraha ku jirto intay bilatay inay daruuraha kudhex jirto ku qadara so afura mashhuurxanaabila qowlka mashhuurka xanaabilada saas wey sagaal labaatan bishii markay dhamaato carada haddii daruur ay daruur qariso bishii waa u dhamaatay iyaga ah, lakin ma camalfalaan lakin hadda macmuulka maaha fi sacuudiya maaha ikmaalu shahri thalaathiin iyo hadda qaataan lakin qowlka mashhuurka xanaabilada saa wey marka wuxuu leeyahay dhanna qowmun ba waxay umaleeya ana shaaficiya shaafici inuu tafarada bihi la kala noqday can maalikin maalika werintiisa riwaayadan facaduuhu markaase waxay ku tiriyeen xadiidkan fi qaraa'ibihi qaraa'ib shaafici bay dheheen qaraa'ibta shaafici bay kamid tahay adiga waa qariib maxaa yeelay liana asxaaba maalikin maalik ardadiisi kale ee shaafici aan ahayn yaa rawaahu waxay weriyeen xadiidkan canhu maalik bay ka wariyeen bi hada isnaadi sanadka laftirkiisa intay wariyeen yay w bilafdin lafdiga la imaadeen oo ah fain guma calaykum haddiina naga qariyo meeshii o arki weydaan wax faqdiruu lahu uqadara ah, faqdiruu lahu uqadara marka faqdiruu lahu kuwan kale waxay leeyihin fakmilu ciddata kuwale kuwa fakmilu ciddata ku dhegan faqdiruu lahooda waxay leeyihin waa mujmal mujmalna haddii mubayan loo helo tabyinkaa la qaadan marka faqdiruu lahudaas tafsiirkeeda fakmilu ciddata thalaathiina lagu fasir mufasira oo ku fasiraysa kuwana waxay le maya fain quma calaykum faqdiruu lahuda macno kaley wadataa ah, qoladii asxaabulfalagana way daliishadeen xadiidka kuwa falakiyiinta ehe taqwiimka iyo xisaabaha ku socda ayana way daliishadaan kuwan kale eh, eh, iyadaana sheegnayna qadaraan sodonkii bishii halkaasi ku jirtaa ibnu cumar bay eh, xujaysanayaan qowl uu leeyahy fain uma alaykum fain uma dheh haddayna naga qari calaykum faqduruu lahu qadara sidaasaa maalik ardadiisa lagu yaqaanay marka shaafici meeshan uu leeyahay fakmilu lcidda thalaathiina soddon baa la kamili uu leeyahay gariib weeyaan bay leeyihin wuxuu leeyahy lakin bacd alictibaar ictibaar markii aan la imaanay kadib bacd alictibaar markaan ictibaar helay ictibaar la imaanay ictibaarta wax lala imaano raadin raadinta way mogdahay markii gariibkii shaafici lagu xukumay baa waxaa la sameeyey bal wax ictibaar aan aan baaritaan samayno bacda alictibaari baaritaan iyo nadar iyo taftiish iyo baxthi markaan samaynay kadib xadiidka asaga ehe layidhi shaafici keligii baa wariyey yaa wajadnaa waxaan u helay lishaaficiyi shaafici waxaan u helay mutaabaca taamaan u helay mutaabaca taama rag ay isku arday yihiin oy maali ka wada qaadeen fakmilu cidda thalaathiin yaaba loo helayba wa mutaabaca kaasirana waa la helay oo shaafici iyo dadka ay ismutaabacenayn isku sheekh aynan hayn oy meel kale iskugu tageen washaahidana waa loo helay oo xadiidka asaga ah ee ibnu cumar laga wariyey wixii ibnu cabaasna laga wariya la helay marka mutaabacad oo labadeedii nooca taamad iyo qaasiradii iyo shaahidkii laba saxaaba ay kala noqdeenba xadiidka waa loo helayba sideed markuu dhigi kartaa shaafici qariib buu la yimid ama almutaabac waa kana tus saddexdii waa kuwan ama almutaabacatu taama mutaabacada taamada ah waana soo ogaatay taamada ah sanadka awalkiisa waa ina iskala jaan ninka qariibka hore lagu xukumay iyo dariiqa loo soo helay waa inay isku sheekh noqdaan marka horeba famaa rawaahu lbukhaariyu can cabdillahi bin maslama waa kan riwaayada hore maxay ahayd maa rawaahu shaaficiyu can malik soo soomaheen tan bukhaari baa la tegay waxaa la arkay ma rawahu buhaari can cabdillahi bn maslama an alqacnabi can malikin yaa isku ardo noqday marka malik iyo shaaficiya ah? shaafici iyo cabdullah bin maslama qacnabi sooma labadaba can malik bay ka warinayaan mutaabaca taama wey awal ba sanadkii waa isku imaaday labadii arday ba isku sheekh bay noqdeen bilisnaadi nafsi isla sanadka naftirkiisa oo lasii wadi can malikin can ibni cumar ana rasulla lasii geen wa fiihi waxaana ku sugan xagga matniga sida shaafici oo kale fain guma calaykum faakmilu cidda thalaathiina baa la helay mutaabaca taamaa soo maarti gariib marka meesha ma jirto waama mutaabacat qasim mutaabaca qaasiman waa loo helayo famaa rawaahu ibnu khusayma wuxuu wariyey wey fi saxiixi min ariiqi caasim bni muxamedin soo maarti can abiihi aabihiis oo maxamed binu zayda can jadii awogiisa oo cabdullahi bn cumar ah, bilafdi fakamiluu thalaathiina baa la helay meeshan markaa soo maarata shaafici markuu abtirsanaya muxuu yihi can malik can cabdullahi bn dinaar sanadkan ba ku jiraan labadaas sanadki ibn khusayma malik ba ku arataa waa maya cabdullahi bnu dinaarna waa maya shaaficaas halkiisi buu taagan yahay wuxuu tirsaday shaafici malik ow dheh cabdullahi bnu dinaar laba dheh kadib wuxuu ka wariyay ibn cumar soo ma dariiqi ibn khusayma firi caasim baa bn maxamed ow dheh aabihii oo maxamed binu ziyaada laba dheh jadkaasoo cabdullahi ibn cumar aan tegay soo maarti mutaabaca kaasira wey marka kan uu tirsaday labo kanna labo tirsaday yaa awowgii saddexaad laiskugu imaaday oo ibnu cumar yaa laiskugu imaaday marka kaasira oo taas bilafdi fakamilu thalaathiin marka mutaabacata kaasira mithaalkeeda ogaati wa ama shaahidu shaahidkii loo helay xadiidkana shaahid waan ogaano laba saxaabi bay kala noqon sida mashhuurka saxda waa saas wa ama shaahidu famaa rawaahu nasaa'iyu min riwaayati maxamed binu xunayn can ibni cabaasin can nabi sal slam qaala wa fiih riwaayada ibn cabaas fain uma alaykum faakmilu cidda thalaatiin ka fain uma alaykum faakmilu ciddata thalaatiin marka xadiidka matnigiisa dariiqa hore ee shaafici ayuu lamid yahay ee an ku intooday ibn cumar ku intooday soo maah laakin dariiqa ibn cumar baa iska lahaa xadiidkaas oo musnadu ibn cumar buu ahaa haddana muxuu noqday musnad ibn cabaas buu noqday laba saxaabi bay kale noqdeen lakin matniga waa isku mid oo fain uma alaykum faakmilu cidda thalaatiin hada huwa shaahid shahidna dad maqasho kaas haddaad shaahid maqasho waa inaan xadiidkan gariibka ahae ictibaar intaan raaraadino aan saxaabi kale oo lakin xadiidka isku midka yihiin aan usa helo yaa shaahid la yihaahdaa taamadii taabaadii taamadii iyo qaasiradina ogaanay wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah waslama ala nabina maxamed